subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falaqaynta wararka hoos waxalbaad ka dhegeysataan keenan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h waa subaxnimo khamiisa ah, taarikhduna ay ku beegantahay tahay sagaalka bisha kooiy tobanaad labada kun saddex iyo labaatanka qodobada saaka aad barnaamijka ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah waxaa marba marka ka dambaysa sii kordhaya khasaaraha xooggan ee ka dhashay daadadka ku ragmuday deegaanada dalka iyo sidoo kale magaalooyinka iyadoona la sheegayo in magaalooyinka qaar laayahay meel loo marsiiyo dadka gargaar maadaama goobihii loo marsiin lahaa wadooyinka iyo garoomadiba ay biyaha fariisteen qaylaan xooggan ayaa laga soo sheegayaa deegaanada koonfur galbeed qaarkood iyadoona dadka xaaladooda ay sii liidinayso sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo lala eegtay mid ka mid ah shirkadaha ku yaala deegaankaasi oo ay leedahay shirkadda hormuud qodobadaasi wixii nagu soo kordho ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xubintii kalamaan ayaa qayb qaybka ah, waa mar kale iyo falqaynta wararka agaasnaado aflayduna mahdiyaan cid isu waayo allow nabad nagaado heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo sooxbad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya ee muqdisho magaalooyinka dalka ayaa waxaa saameyn xoogan uu ku yeeshay roob ka da-ay iyo daadad kusoo fatahmay magaalooyinkaasi waxaana la sheegayaa in dadka qaar la leeyahay meel loo marsiiyo gargaar maadaama garoomadii diyaaradaha iyo sidoo kale wadooyinkiiba inta badan ayaa xirmeen gobolada inta badan uu daadadkaa sameeyey uu saameeyey waxaa ka mid ah gobolka gado iyo sidoo kale gobolka ama deegaanada maamulka koonfur galbeed gobolada bakool iyo sidoo kale bay magaalooyinka qaar ee gobolladaasi waxaa laga soo sheegayaa in xaalad bini-aadinimo ay ka taagan tahay mas-uuliyiinta gobolladaasina waxay muujinayeen qayladhaan aada u xoogan oo ku aadan sidii lagu gurmin lahaa dadka shacabka ah uu ka barakacay guryahooda kumanaan kun ayaa guryahooda ka barakacay waxaana la sheegay in markaasi ay haysan hooy iyo sidoo kale wixii ay u baahnaayeen intaba waxaana sidoo kale mas-uuliyiinta ay sheegeen in haddii xaaladda sidan ay kusii socoto uu ay sii kordhi karto dhimashada ka dhalatay fatahaadda iyo daadadka xoogan ee ka dhashay rababkaasi magaalooyinka inta badan ay saameynta ku yeeshatay waxaa ka mid ah magaalada bardaale iyo sidoo kale magaalada baydhabo iyo sidoo kale magaalada luuq ee gobolka geda ka tirsan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed cabdulaahi xaaji xasan oo la hadlay radio kulmiye ayaa waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan magaalada bardaale ay markaasi khasaare xoogan uu kasoo gaaray daadadka kusoo rogmaday magaaladaasi islamarkaana magaalooyinka qaar ee maamulkaasi ay midba madka kale kasii daraysa iyadoona dadkii ku dhaqnaa inta badan ay ka barakaceen wasiirka waxa uu sheegay in haatan shacabka ay wajahayaan xaalad bini-aadinimo tii ugu xumeyd isagoona sheegay in xaalad haddii sidan ay kusii socoto khasaaraha dhimashada ay sii kordhi karto waxa uu sheegay magaalooyinka qaar in ay la-yihiin meel loo marsiiyo gargaarka maadaama garoomadii ay ka xirmeen jididkiina ay xiran yihiin wuxuu bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in loo gurmudo dadkaasi maadaama daadadka ay weli hor leeyihiin oo magaalooyinka qaar ay kusii fidiyaan wariyaheenna maxamed cabdinaasir canyaalle ayuu u warramay wuxuuna ka warbixiyey xaaladda deegaanada waa mahadsan tahay raadiyo kulmis kolley eh, masiibada wadanka ka dhacday guud ahaan waad ka warhaysaan eh, maaha mid u gaara koonfur galbeed oo keliya laakiin haddee gaar ahaan waxaa noo saameeyey muxuu aha daadka iyo roobabka badan ee wadanka oo dhan qaatay gaar ahaan degmooyinka hadda ugu daran ee eh, mxuaha dhibaatada ay ka jirto waxaa mid ah baydhabo oo maamulkii kumeel ahaa degmooyinka dardaale oo aan hadda goobjoog ku ahay aan joogo oo fatahaad ilaa sideed maalmood roob iyo daad labadaba socdeen oo magaaladii muxuu ahaa eh, barakac oo hal guri oo labada hool la degan yahay aan jirin oo lagawada kacay anaga nafteena oo dhex degan biyo hoos nala socda iyo roob nagu daaya ada dhibaato muxuu ahaa aada u weyn baa ka jirta sidoo kale degmooyinka muxuu ahaa waajid waad fatahaadiisa waad maqasheen buur hakabaa ka daran oo buundadii iyo biyo ka imaanayaan oo magaaladii soo galaya hadee qasax dheere sidoo kale degmooyinka diirsoor hadee waa garan kartaan muxuu ahaa eel berde iyo dhulkaan meel degmo fuyumo waan biyo gaarin male laakiin waa la kala daran yahay hadda meesha aan goobjoog aan ku ahay waa waa dardaale degmadii dardaale oo fatahaad looga wada guuray magaalada oo dhan magaalada banaankeeda waa meelo taaga la raadiyo oo aan weliba shaltar iyo meel la eh, gara aan lahayn waxaan bilownay hadda inaan muxuu ahaa eh, cunto loo kariyo oo la sameeyo maxaa dhihi jiray feeding center la sameeyo eh, alxamdulilah alaa kulli xaal ilaahay isu yeelaa fiican laakiin dhibaato intaas kama badnaan karto waayahay baydhabo oo kale xaaladeedu waa sidee alxamdulilah baydhabo hortaa dee daad lama sheegahayo waa aragteen biyo intay kasoo bateen boondadii baydhabo ugu weyneed dusheeda inay biyihii marayaan waad ka guri aan biyo gaarina male laakiin alxamdulilah muxuu ahaa waa gudbihii waxay u badan yihiin beedlabo ilan waa taago biyaha waa kasii degayaan laakiin eh, muxuu ahaa eh, biyaha dee ka imaanaya maaha magaalada roobda ay keli maahe waxay ka imaanayaan tuulooyinka iyo agagaalka magaalada ay ka imaanayaan ah, biyaha socdaa soo galay magaaladii oo cid walba saameysay alxamdulilah muxuu ahaa waxaan leenahay meel aan aan dhibaatadan tababar male gobolada idil baasaasa degmooyinka eh, gobolkuna ama stiilkana waa saas oo degmo walba muxuaha dhibaatadaasaa ka jirta waaya maxaa khasaare nafeed oo aad ogaateen ka wasaarad ahaan baydoba horta sana maqlayno muxuu ahaa adig wataan ku sheegay degmada badland jooga hadda waan madoba ku sugannahay anigii wafdi ballaaran wada socono inta anagoo joogno oo hawlo kale ku jirno dib heshiisiin iyo wax wadnaan roobkan iyo daadka ay nagu yimaadeen laakiin baydhabo waa ka warhaynayo waxaa ka dhacaya ilaa iyo dhowr iyo labaatan muxuuha lama sheegayo dhimasho ah hadee lama sheegayo xoolo iyo inta ku baaba lama sheegaayo degmooyinka kalena waa laga soo cabanayaayo intaasaa la sheegayaa daldaale hadda dhimashadu muxuu ahaa ilaa ah, qof miya mase labo laba qof baa la sheegay ku dhimatay laakiin alxamdulilah dadkii waa ka kaceen magaaladiiyo markay guryihii biyo ugu soo galeen taagagaasaa la tagay oo magaalada dusheeda ah waxaa keliya haddana haya waa biyahana naga yaraada iyo anagoo ka baqayna muxuu cuduro iyo dhibaato inay ka dhacdo iyo saaniyan eh, cunto la-aan cunto oo ugu muhiimsano haddee dukaamadii iyo wixii cunto la hayay iyo guryihii wixii ku jiray biyaa qaaday marka gurmadka muxuu ahaa aan weyn loo baahan yahay dadkii hadee hadee afar iyo labaatanta ama deed iyo labaatan ka badan hadee gaajo ku joogi kara ma lehe waxa la cuna muxuu ahaa lama hayo jidkii waa xiran yahay marka in diyaarado waxaa alxamdulilah ku fiican garoonka diyaarada hadda noo fiican oo lagu soo degi karaa eh, hadee waxaan codsanaynaa oo aan ka codsanay muxuuha maamulka dawladda eh, federaalka iyo ka goboleedkaba si degdega in loo soo gaaro degmadan waayaha eh, ilaa hadda ma jiraa marka samafal idin soo gaaray si dadkaasi loo samata bixiyo xaaladaada ku jira ama mar hadda wax noo yimid oo hadda meelaha noo yimid male laakiin magaalada awalba waxaa deganaa hay-ado badan oo caalamiya oo ilaa sideed hay-adooda intaasaan wada shaqeyna hadda waxay hayaan oo emergency ay u hayaan in loo qaybay dadkan la gaarsiiyo feeding centerkaas caafimaad ahaan in meelahaas ay wax ka qabtaan hay-adihina wayna garab taagan yihiin magaalado idila dadkeedii ayagaa isu durmanaya oo iscaawinaya alxamdulilah marka laakiin weli wax diyaarado noo yimid male waaya dowladoo kale marka ma la hadasheenoo ma u dirteen gargaar iyo xaaladaha aad ku sugan tihiin oo kale aada iyo aad aad iyo aad dowlada federaalka hay-ada sodma anaguba waxaan leenahay wasaarad muxua gaar oo ah gargaarka humanitarianka muxuu ahaa iyo guddi oo aniguba kamid ahay oo heer goboleeda ah oo la sameeyey oo fatahaadan ku saabsan intaasoo waan la xidhiirnaa Eh, kulley cid walba way gaartay roblemka meeshaan ka jiray waa lala socdaa iyaguna intaas waxay qalqaalinayaan gurmad iyo iyo khayradhanaa lagu jiraa mane cid u kala hartay male waaya kormeerkiina marka berdaal oo keliya miyuu ku ekaan doonaa mise waxaa tegi doontaa deegaanada kale xaalada adag ay ka jirto wallahi hadda xaaladan kusuganna hadee socodkiibaaba iska yar hadda maadaama anagoo joogno dardaal uu roobka daadka nagu yimaado intaan joognaa laakiin qorshaha iyagoo marka ugu horeysa ee aan muxuu aha aan helno oo muxuu ahaa gaadiid aan ku baxno amase diyaarada aan helno in aan degmooyinkii kala duwan lagu qasab meel walba oo ka kamida ah koonfur galbeed oo ay dhibaato ay ka jirto inaanu tagno de waajib nataran waay waa hade baaq iyagu intaasaan samaynanay maalin walbaananu ku celcelinaa baaq iyagu guud ahaan wuxuu yahay horta ilaahay hanaga qaado ilahay baa naga qaadi kara dhibaatada dhibaatadan loo wada siman yahay wadanka odhan saameysay waa ognahay dawladeena federaalka iyo goboleedkaba isaalkoodna waa garan karnaa iyaguna waxay la harayaan male adaga hadda ka wakiil oo jooga demada dardaale hade waxaan hore u codsanayba in soo gaaro gargaarkiaas aan ku sii celinaynaa waxaanu rajaynaynaa biidn illah inaynu soo gaarto dhawaan waan ognahay duruufaha ka jira wadanka meel aan maran lahayn eroboorkan dardaalo aan joogo oo maanta ah, muxuu ahaa meel oo aan roob gaarin oo meel taagaan ku yaalaan rajadaasaan ka leenahay inay kaasina waxauu ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka koonfur galbeed oo ka warbixinaya daadadka ku rogmaday magaalooyinka maamulkaasi oo khasaaraha xoogan u geystay dadka ku dhaqan magaalooyinkaasi isagoona sheegay in xaaladda marba marka ka dambeysa ay kasii darayso weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka haddaan eegno warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qarax xalay ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho kaasi oo la sheegay in laga maqlay deegaanada maamul deegaanada eh, xaafadaha deegaankaasi dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in qaraxa uu ahaa mid markaasi magacmeed lagu tuuray mid ka mid ah xarumaha isgaarsiineed ee ku yaala deegaankaasi oo ay leedahay shirkadda hormood sida ay ku waramayaan dadka deegaanka ilaa iyo haatan ma khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxa lagu weeraray ee shirkadda isgaarsiineed oo ay leedahay hormuud goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamada ammaanka maamulka deegaanka waxayna halkaasi ka sameeyeen baaritaano ku saabsan dhacdadaasi iyo cidda ka dambeysay intaba weerarkan ayaa kusoo aadayaa lagu qaaday xarunta isgaarsiineed ee shirkadda hormuud ay ku leedahay ee deegaanka ceelasha biyaha waxa uu sidoo kale xilli sidaan oo kale qarax miino lagu xereeyay xarunta ee shirkadda hormuud ay ku leedahay xaafadda barwaaqo ee degmada daynile ee gobolka banaadir weli wax waraa kama soo bixin mas-uuliyiinta shirkadda oo ku aadan ee qaraxyadan lala bartilmaameysaday xarumaheeda isgaarsiineed ee ku yaala muqdisho iyo sidoo kale deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kooxaha daacish iyo al-shabaab ayaa inta badan waxa ay dhibaatooyin u geystaan ganacsatada soomaaliyeed iyagoona la sheegay in ay ka rabaan lacaga baad ah qaybihii dambe ee barnaamijka falqeynta wararka ee aan la soo gaarnay waxaad ku soo dhowaataan xubinta kalmaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war waxaa la yidhi qayaamaha hortiis dunida waa laysqaxinayaae israa'iil dadkay qalatay waa looga qaandhabi war qiyaamaha hortiis adduu waa laysqaxinayaae eh qarish dadkay qalatay waa looga qaandhabi qiyaamaha hortii adduun waa la isqaxinayaae eh. dad qabyaaladii waa shan qabiil looga taag heline eh. qudhahay jireen hadhow waa loo qabsanaya war waxaa la yidhi qiyaamaha hortiis adduun waa la isqaxinayaa eh. qabqab dhaafabay laba qabiil qaran ku weyda qalbiyeesha soomaaliyay waa qaribanteen war weli keeleenay nin qabweyn iyo nimanuba qabin isqandoofe isqaderiyaanewarkalamaana waxaa la yidhi adduunyadan quruumaha jirtoo weliba go'daan gaadhay qisa durugsan bay leedihii qodobo waaweyne sooyaalka qoranaya intaan qalinku soo koobin waa quruurux ciidiyo ka badan qaasha geedahae eh. qarbudkii fircown iyo nabruud qaladyadu geystay iyo qoomka reer cad intuu qolo ka yoolyoolshay khatar iyo habhab iyo intuu qoon halligay eebbe qarjajabada raadkeeda iyo qulubka shiidaadda ilaaqooda haabiil galay qabaxdu sii taale haddayse qiimo leedahay ibliis kama quraacdeene qasri kuma dhex yeesheen ninkii eebba qaadacay baabuur qafilan kuma socdeen gaal qadiin luhuye maraakiibta quustiyo warshada qalab ma haysteene diyaarada qumaat hati u kacaa qori ma saarteene xoogna kuma qafaasheen islaam qiray ilaaheeye halka qalad ku yaal oo fitnadu weli ka qiiqayso qalbigii iyo ninkii dhab u qulaaseeya in qiyaas ku filan buu indhaha qalax ku siiya waar walla weynay haddaan gono qiyaamaha waa laydin qabsanaya warwaaqda waxaa kaloo la yidhi daxiyay qamaanshaay qarankiiyo siyaasada labadaba qaloocshaay ruuxii ku dhawuhra qur'aan ma fideeyaay qolaqola ninkii doonaya kuma qadeenaysa weli kala leelay qalbigu buuran miyaa miyaa qosol lagu godlaa war madeeyo lagu quraacdana wallan lagu qadaynayn waa la yidhi war waxaa kaloo la yidhi adduunyada wax qaaliya naftaa qiimo ugu weyne qof qofkii dilaa lala masliyey qoom inuu rogaye idinkuna islaam qaalisaad qalad u laysaane abaaraha isku maqoonsadaan qoysas wadayaalleh marka qaadiroob hooriyey kibir ka qaadaane cid markuu qayoodaba horaa dhiigku ka qubtaaye hadba laba qabiil bay xabadi ka dhex dhan markuu qaboobaba dhan baa qaax ka baxayaaye meeshii qallalan miyu biyuhu waa ka qaxayaaye wax magaalo qabataa halkii ciidda u qabowe waa dhul dhulaan qodmaynoo haddana qarafya buuraaye khayraad badan ma laha meeshan aad ku qablamaysaane qodax iyo baa dad dadyahow quraxa ah hoos yaalle cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa waa wax qaab darane dhulku waa idin qaadaa haddaad igu qancaysaane haddaad qoor iyo xero leedihiin qayrku wada daaqa aryaa gorgorow ma waxaad leedahay haddaad qoor iyo xero leedihiin qayrku wada daaqe warkalamaanay war ma haysiine xumada iyo qaladkeeda iyo waxaan iskula meeraysanayna adduunyadu nooma taqaane soomaaliyi soomaaliyay u tahay haddana waa ka gudbeenoo adduunkay wax la qaybsatay soomaalidu inaga unbaa iskala qolayna hadda taasi waa tafaacad naga reebtay warka iga dhex geline barasaab loo doortay gabar soomaaliyeedoo naadiye maxamed la yidhaahdo hayaay war ma maraykankii dhammaa war ayagaa doorta waana xukumaysaa ina dhegaysa adiga mid kalena waa ka horraysoo la yidhaahdo deeqa dhalac koongarayskana hadda waa ogtihiin siddeed sana inay hogaaminaysa ilxaan cumar taraamna siday xilka uga tuurtay waad ogeydeen waxaa la maxkamadeeyey rimaylihaana war way xiraysaa hadday rabtay warkan laga suge marka dadkiinna qurca hoostiisa isku dilaya ordoo isdaayo adduunka wax la qaybsada waar intaanu hawdgeel ku raacinaa dadkii tegay oo tallaabsaday oo hadda waaqlow ma tahriibi rabtaa aryaadhaha soomaalida qurbajoogta kuwii wax bartay dad fiicanoo adduunyada wax la qabsaday naqdeen qaarnaha noloshiyayba ka dhaceenaa la yidhi mugaase iyo koo xiirxiiran oo laabtoobyo watao qajaclabiya ku sitay soomaaliya madax ka naqahayaan hadde qurbajoogtu kuwa xunxay noogu soo diraan walba kuwa xoogay ee cayntamay noo soo diraan war waxay ogyihiin soomaaliya dadka jooga dad nolosha ka dhacay oo waxba garan oo dantooda fahmayn inay yihiin marka dadka ambilaashka isku dilaya mid nolosha ka dhaca inuu xakumo maxaad ku diide war kurburoganka mar suuleen weliba siinarafaday dhulka qoda hoos udhaadhaca aynu dheregne armadeyow adigana kurbadaanaan kugu nacay war cabdulow maday waa war mooge qodow ku hayaahe deegaanka milxo dad dhulka baarayey oo dahab iyo macdan ka baarayey ayaa isku dilayaa la yidhi laakiin waxaan la yaabanahay labada dhinacoo isdishay dhinac ka miduhu waa oromo marka dad dhulkoodii oromo qodanayso dahabkoodii la baxayso oo iyagu isku mashquulsan balka ka warrama arya bislow adiga naftirkaaga warmooge oromo dahab qodasho ku ekaa mayse badiyay u soo socota oo haddaanayba maraakiib soo wadataa warnamiyo lanko boqor oho jaa'ir aho dadka hanuun dhiba jari ya dadkii isdhibaay walaalisinka da'woodeen ma ereen walaalay walaalka eedarta addiiyohay ee noola hadal markaasaa walaalye an weerdii oo boqorka haay usuwa firisaka dareero kooy markaasa mayba ertay kama iya erti usiina maynka jibaabay lima usina socdi iyaana socti dadkii ha da'woodii markii yaabeen ama eraana hadalankion hakiinka da'wooni ma lahadalne baseewalan wad walaaley markaasa ma ertay annana so'aaladi usina iin jibaabi mayna ka so'aaladey dadku may sidan weeli walaagiyo suubiyan ka suubiyay ari waana dhammaatiyarti warmadayow dadku madhaakumay fahmine madaxweynaha kuuriyada waqooyi kum jom uni walaashii qof ku dacwayn karaa ma jiro urbow madaxweynaha kuuriya walaashii xataa cidlahaasaaba kadhaa ma jirdho warkalamaanay war ma haysiine maxkamadda raxfaanka waxaa la hor keenay qaar ka mida raggii musuqa lagu eedeeyo xukunkii hore raxfaanka ka qaatay iyo qaar xeel ilaalintu wixii lagu xukumay raxfaan qaadatay hadda wixii ka soo baxay waa la ogaa doonaa war korneel koofiyo dadka maxkamadda laga waxay ka mid oo nairobi ka hadlay wuxuu yidhi dembiyada yaryar ee dhaxaya haddii laga hadli waayo kabaa'iraa dhexaysa war kalmaanay war ma haysaaniine eh. laba maleeshiyaoo ka soo kala jeeda s iyo s eh. ayaa waxay ku dagaalameen deegaanka burdharkayn eh. oo ka tirsan gobolka sool naw war bashiiro maxaa kaa galay barxaddii garowaad mooddi war barxadda garowe tii ka dhacday waa la yaabay barxadda anigaa jiifay dhabarkayga fiirsha ayaa ka dhacday suldaan wixii dhacay ka hadlana wuxuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya xildhibaan sacdiyo in la yidhaahdo garowe ma imaan karto wiil yar oo xabagta caban ciidankii buntland iyo buruufyadii madaxtooyadu ay soo dhoweeyaan la aqbali karo maahan waana nasiib darro ku dhacday buntland madaxweyne diniyaana ka dembeeyey war dad badan oo arrinkii dhacay ka hadlay waxay dhaheen wiil ummadda dhan ka aflagaadeeyey youtube oo aan dad dhaafin oo aan madax dhaafin oo aan qabiil dhaafin nin xil raadinayahay inuu qarash iyo ciidan iyo wax walba iskugu daro si dadka ka soo horjeeda uu u caayo wax la aqbali karo maahan dhaqankaas madaxdii ku sifowdana in layska qabtay mudan tahay aryaadhaha samigay cabdullana waxauu yidhi ow haddaa taalaadii toosiise tawfiiq laa waayo xayteere haddaa taalaadii toosiise tawfiiq laa waayo xayteere fariimahaasi xubintii kalamaan kasii horreysay waxay gebgabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halka in kala socodsiinayay shariif sheekeen uu farsameynayey nabadgelyo